بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التصغير التصغير تصغيرك تغيير وإسبدل يدرأ كسو كردha على الاسم اسمka meesha waxaan ka fahnay تغyiirku inuu khaas ku yahay asmaada afعaaشha lama tasغiiriyo litaxqiiqi faa'idatin maa si uu u xaqiijiyo faa'iido uun faa'iidadaas waxay taana gadaaluu nooga sheegi doonaa wa yusammuunahu nuxaaddu taskiirka waxay u yaqaanaan oo kale ataxqiiq magacaasna u yaqaanaan taskiirna waa lalahaa taxqiirna waa lalahaa min fawaa'idihi haddaba wuxuuna soo yidhi litaxqiiqi faa'idatin maa taskiirka ama taxqiirka wuxuu faa'iidaha uu soo kordhiyaa fawaa'idda uu soo kordhiya maxaa ka mid ah taxqiiru sha'ni almusaqar isimka la tasqiirina sha'nigiisa iyo qiimihiisa in hoos loo dhigo oo la xaqiro oo la liido waxyaabaha loola qasdo tasqiirka waxaa ka mid ah liiditaan tusaale ahaan shaacir waa nin gabyaa ah in la liidaa la rabaa oo qiimihiisa hoos loo dhigo oo la yidhaahdo gabyaa weyn ma aha markaasaa waxaa leeyahay shuwaycir waa gabyaa yar oo wax badan aan noqonina fareyda iyo waxaas u yaqaanaa taqliilu lkimiyati waxyaabaha kaleoo taskhiirka loola qasdo waxaa ka mid ah tirada yaraynteeda in la yidhaahdo wax saa u tiro badan maahe waa wax yar cadadkoodu waa yar yahay kimiya waa tirada daraahim waa dirhamyaalo durayhimaat durayhim baa laga dhigay markii la rabo waana noo imaan doonta haddii ilaah yidhaahdo jamaca in la tasqiiriyo mufradkiisa loo laabanaa mufradkiisa marka loo laabto kadibaa calaamaddii jamaca lagu daraa daraahim mufradkiisi muxuu ahaa dirham tasgiiri durayhim calaamaddii jamaca marka waxaa ku darta oo lifii ta'da ahayd durayhimaad durayhimaad marka macnaheedu wuxuu yahay daraahim aan badnayn oo dhowr dirham ah marka waa taqliilu lkimiyati taqriibu zamaan aw ilmakaan tasgiirka fawaaiddeeda waxaa ka mid ah zamaanka in la soo ama makaanka in la soo qubayla alcasri casirka in yar ka hor qabla alcasri haddii la yidhaahdo casirka ka hor xooga ay noqon kartaa dhowr saac ka hor lakiin qubayl casr hadii la casirka in yar ka hor kaasi marka waa taqriibu zamaan makaankana duwayna almimbar mimbarka in yar ka sokay meel in yar ka sokayda oo wax badan aan ka sokayn taqriibu lmanzila darajadiisa in la soo ataxabub jeclaansho bunaya waa taskiiru ibnin wiilkaygii yaraay oo aan jeclaay bunaya marka waa taskiiru ibnin taskiirkaasna muxuu faa'iidaynaa inuu jecel yahay cunugiisa ukhaya walaalkaygii yaraay oo aan jeclaay attacatuf iyo damqasho kii horey ka agdhowdahay usayxaabii saaxiibadayda aan jeclaay litacdiim fawaa'idda taxqiirka waxaa ka mid ah tacdiim oo ah taxqiirka cagsigiisa taxqiirka soo liidid ma ahayn cagsigiisa inuu faa'iideeyo ma dhici kartaa oo tacdiim uu faa'iideeyo wa huwa min qaraa'ibi hada albaab baabkan qaraa'ibtiisuu ka mid yahay lianna atacdiima diddu tasqiir maxaa laha tacdiimku waa tasqiirka ah lidkiisa fa kayfa yusaqaru maca iraadati tacdiimihi see loo tasqiirina iyadoo tacdiim laga wado walaysa min usuuli اbasriyiin basriyiintu usuushoodana ka mid maaha yaa qaba marka taxqiirka inuu tacdiim faa'iideeyo kuufiyiinta qaba duwayhiya lidaahiyati alcadiima daahiyada weyn musiibada weyn addaahiya waa musiibada ayadiia la taskhiiriya markaasaa waxaa la yidhi duwayhiya macnaheeduna waa maxay marka waa musiibo weyn taskhiirkaas faa'iidadiisu waxay leeyihin waa tacdiim waana midii ku soo aroortay beytkii labiid wa kullu unaasin sawfa tadkhulu baynahum duwahiyatun tasfaru minha alanaamilu waa kii uu lahaa wa kullu unaasin dad kasta sawfa tadkhulu baynahum dhexdooda waxaa geli doonta duwahiyatun musiibo weyn oo inuu weyn ula jeeda see looga fahmay tasfaru minha alanaamilu oo faruhu ay jaallo la noqdaan mowdku ula jeedaa marka geeridu ula jeedaa min shuruudi taskiir waxaa ka mid a ah an yakuuna almusaqar musaqarku isman waa inuu ahaado an yakuuna alismu ismku mutamakinan fii baabi اlismiyati ismnimada baabkeeda inuu mutamakin ku yahay falaa tusaqaru lmudmaraat mudmaraadka lama taskiro ila mutamakin maaane walaa man wa kam man iyo kamna lama taskiriyo ayagana walaa asmaa'u lishaarati lama taskiriyo walasmaa lmawsuul asmaada mawsuuladana lama taskiiriyo almuhim isimku waa inuu marka mucrab yahay oo uusan ahayn mabni qaabiliyat lismi isimku waa inuu aqbali karo litaskiiri taskiirin falaa yusaqaru milu kabiirin kabiir oo kale lama taskiirin karo jasiim mid xoog weyn cadiim mid weyn lama taskiiri karo maxaa yeelay ayagaa waxay faa'iidaynayaan weynayn markii hore waxaa loogu talagelay weynayn inay faa'iideeyaan walaa asmaa'u rusul rususha asmaadoodna lama taskiiri karo ilaan ambiyada ilaahay tacdiimay naga mudan yihiin taskiirkana waxaa soo degdege in loola jeedo taxqiiq lianna taskiiraha maxaa yl asmaa'u rusul in la taskiiriyo jamcun bayna naqiidayn waa laba arrimood iska soo horjeeda hee jamcintooda labadana qeedayn oo ah tacdiimkii iyo taskiirkii an yakuuna lismu isimku inuu ada khaaliyan min ataskiir markii hore waa inuusan musaqar ahayn isim musaqara lama sii taskiiriyo falaa yusaqaru milu kumayd kumayd oo kale lama taskiiriyo alkumtatu lownun fiihi xumratun wa sawaad midabka alkumta la yidhaahdo waa midab guduudka iyo madowga u dhaxeeya kumayd marka faraska midabkaas lahaa kumayd la yidhaha taskiira ku jira soo maaha fucayl lianna almusaqara maxaa yeele musakarka laa yusaqaru lama taskiiriyo suwaru taskiir taskiirka suurooyinkiisa asuura alulaa asuwar aluulaa saasa idiin qoran soo maaha laakiin asuura aluulaa la rabaa suurada koobaad fucaylun taskhiirka marka wuxuu leeyahay saddex suuro ama saddex wasan suurooyinkiisa wuxuu la jeedaa awsaantiisa jumuucu taksiirka awsaantiisa waa badneed laakiin taskhiirka ma badna asaga saddex wasan bis fucaylun wahada lwasnu mukhtasun wuxuu khaas ku yahay bilasmaaءi hulaaثiyati bidami اlxarfi اlأwal xarfka hore waa la godaa wafatxi الثaani kan labaadna waa la fatxina waziyaadati yaa-in saakina bacdahu bacda alxarfi الثaani xarafka labaad kabacdina yaa saakinaha la ziyaadina idan yaau taصgiir mar kastaba inay aalia noqoto xarafka saddexaad falsun marka la rabo in la taskiiriyo fulaysun waa falsi yar qalamun marka la rabo in la taskiiriyo maxaa leeyahay qulaymun kii koowaad waa la goday kii labaad waa la fatxiyey yaau taskiirka marka wuxuu noqday xarafka saddexaad maxaa kasii dambeeya laamulkelimihi asuura aaniya fucaycil whada wasnu mukhtasun wuxuu khaas weye bilasmaaءi rubaaciyati asmaada rubaaciga ah iyo wixii mulxaq u ah asmaada rubaaciga ah dirham durayhim jacfar jucayfir iyo mulxaqooda kowhar haddii la taskiirina maxaa leeyahay kuwayfir jadwal haddii la taskiirinaana judaywil idan waa asmaada rubaaciga ah iyo wixii mulxaqooda ah sidoo kale waxaa soo hoosgela wixii mulxaq aan ahayn laakiin asalkiisu ulaai u ahaa ee hal xaba lagu ziyaadiyey tusaaleahaan markaaan rabo inaan taskiiriyo axmar mulxaq bijacfar miya maya waa ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey maxaan leeyahay uxaymir axmed haddaan rabo inaan taskiiriyo maxaan leeyahay uxaymid masjid haddaan rabo inaan taskiiriyo maxaan leeyahay musayjid bdm أwli وفتxi ثaanي وزiyaadaةi yaai taskhiir ثaaliثa waa inay noqoto وakasri maa bacda اlyaai yaada ka bacdina waa in la kasriyo fucaycil الsuura الثaaliثة fucayciil wahada lwasnu khaasun wuxuu khaas wey bimaa kaana fowqa rubaaci wixii rubaaci ka sarreeya yani wuxuu la jeedaa khumaasiga oo shanta xaraf ka kooban iyo rubaaciga hal xaraf lagu ziyaadiyo oo khumaasi noqday intaasoo dhan aan soo wada hoosgelaa fucayciil misbaax meeqaa usuul marka misbaax saddexaa usuul ah saadku waa asal baaduna waa asal xaaduna waa asal maxaa dheeraada markaa miimta iyo alifta ayib alifta oo xaada ka horayda waa maddatun qabla alaakhir waa maddo qabla aakhirka taalla xuruufulmad waa la yaqaanaa ama alif saakina qablaha fatxa ama yaaun saakina qablaha kasra ama waaun saakina qablaha damma maddadaas oo qabla aakhirka taalla lama jiro ayada marba haddii taskiirka la joogo madda qablaalaakhir lama taabto waa la yska dhaafaa haddii ya ay ku taana adwaab sidii la rabay hadday alif ama waaw mid ka mida ay taana yaa loo rogaa aliftan marka waxaan samaynaynaa yaaan u bedelaynaa seen yaa ugu rogaynaa musaybi ba'daan hoos dhigaynaa ba'da markaan hoos dhigno aliftu maxay isu rogay markaas yaa isu roge musaybix saasay marka noo noqone wasankeeduna fucayciil saasuu og yahay ay musaybiix fucayciil miya wasankeeda dhabta ah ya mufayciil waaye xaqiiq ahaanteeda laakiin waxaa la iska dhaha wasankiisu waa fucayciil maxaa yeele taskiirku saddexdaas wasan uu le saddexdaas mid kamida marka waa inuu galo ama waa inuu fucayl galo ama fucayciil ama fucayciil waa inuu galo saddexdaas kee gela haddiina la maxaan leenahay fucayciil u gelaa laakiin xaqiiq ahaantiisa fucayciil ma aha musaybiix qulibat alifu zaa'ida aliftii zaa'idadeeda qabla aakhirka tiliyaan yaa loo rogay qindiil asna wuxuu haysta sooma madda qabla aakhir sooma haysto waa iska dhaafay ayada markaa qindiil waa layrka la shito qunaydiil baqiyat ilyaau zaa'ida calaa xaali ayaa nimadeedii ku baaqi ahaatay cusfuur madda qabla aakhir sooma aha maxaa la samaynaa yaa loo bedelaa alwaawu zaa'ida qulibat yaan markaas waa la yihi cusayfiir faidaa sakarta khumaasiyan khumaasi haddaa taskiiro walaysa raabicuhu raabiciisuna min xuruufi lmaddi uusan ahayn oo hadduu xuruufulmaddi yahan waa ti haddaan soo marnay fainaka tacdifu minhu xarfan xaraf baa ka jare yarjic ila arbacati siduu afarta ugu laabto uma tusahiru kadibna waa taskiirine waqad tucawadu can اlxarfi اmaxduuf ama tucawidu inaad ciwad ka siidana waa dhacda can اlxarfi اmaxduuf xarafka maxduufka wuxuu la jeedaa isimka khumaasiil usuulka ah oo shantiisa xarafba wada asalka yihiin markii la rabo in la taskiiriyo sida jamcu taksiirka aan xarafka u dambeeya aan u jari jirnay ayaan isagana xarafka u dambeeya u jaraynaa ilaan taskiirka iyo taksiirka ah waa min baabin waaxidin wahumaa fii waadin waaxid hal waadiya iskula jiraan safar jir marka aan rabnay inaan tagsiirino maxaan samayn jirnay maxaa la samayn jiray tagsiirkiisa laamtaa la jari jiray safaarij baa la dhihi jiray haddana markaa taskiirina laamtaa jaray maxaa leedahay sufayrij waxaa kaloo kuu furan inaad ya soo ziyaadido yadaas oo qabla akhirka ah dhige yadaas oo ciwad ka ah xarafkii maxduufka ah xarafka maxduufkana waa kee laamta markaas waxaa leedahay sufayrij labadaba waa ku furanta sufayrij inaad tidhaahdo iyo sufayrij inaad dhahdo oo yadaas oo ciwad ka ah can ilmaxduuf safarjal sufayrij sufayrij farasdaq qaafkaa la jaraa soo maaha qaafka markii la jaro waxaa kuu soo haraa furayzid waa markii aanan ciwad la siinin haddii ciwad la siiyana muxuu noqonaa furayzid ayadana waa kuu furan tahay wakada alxaalu waxaa la mida fii ma kaana calaa sittati axrufin wixii lix xaraf ku dul sugan xadafta maa zaada cala alarbacati afarta wixii ka dheeraada waa jare candaliib waa shimbir magaciis cunaydil unaydil maxaan jarnay haddaba horta candaliib xuruuftiisa marka la tiriyo meequu ka kooban yahay toddobuu ka kooban yahay canda waa saddex liibna waa meeqa saddex lix waay marka waa lixa buu ka kooban yahay lixdaas horta ogow yaada candaliib ayada waa zaa'ido ayada waa jaraynaa maxaa noo soo haraa markaas shan soo noo soo hari mayso shantaas sidooda ayagoo ah ma taskiiri karnaa mase mid inaan jarno waan ku qasbannahay midka u dambeeyaan jaraynaa marka midka u dambeeya waa kae jar markaas maxaa kuu soo haraa cunay dil saasaa kuu soo haree mafhuum ma aho ya-diina waa jarnay ilan waa zaa'ido ba'diina waa jarnay liannaha khaamisa cankabuut cunaykib saasay noqone cankabuut waa caaracaarada cunaykib maxaan jarnay haddaba cankamuut horta wasankeeda faclaluul inuu yahay soo ma ogid faclaluul saas waaye waxa zaa'idkaa ah waa waawda waawdaas waa jaraynaa ilaan waa zaa'ide eh. waawdaas markaan jarno ta'da u dambaydana waa jaraynaa liannahaa khaamisa markaas waxaa kuu soo haraa cunaykib tasqiiru maa kaana calaa xarfayni sida loo taskiro wixii laba xaraf ku dul sugan bacda xadfi xarfin minhu markii xaraf laga jaro kabacdi wallahu aclam halkaa isku joogo